alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii shan iyo labaatanaad ee ka mid a ah kitaabkii xisnu lmuslim min adkaari alkitaabi wasunna oo iska lahaa doctor saciid ibnu caliy bni wahfin alqaxtaani raximah llahu tacaala wuxuu maanta ka bilaabanayaa ducada sagaashan iyo labaad xadiidkeeduna uu yahay xadiidka laba boqol iyo saddex ducaau lkhawfi min ashirki ducaau lkhawfi cabsida ducadeedii ayuu u baab yahay min ashirki qofku shirkiga u ka baqo markii shirki iyo gaalnimo aad ka baqdid inaad ducadan akhrisatay qofku mar walbaba muslimka ahi waa muhim inuu ka baqo shirki oo iska ilaaliyo mar walbana ilaahay ka magan galo wuxuu odhanayaa allaahuma allahayow innii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga an ushrika inaan kula wadaajiyo cid kale bika adiga walxaal ana anuguna aclamu aan ogahay wa astakfiruka waxaan dhaafid kaa weydiisan limaa shaygii laa aclamu aana garanayno shirkiio si khalada iga dhacay iyo si hoose iga dhacay ilaahu inaad ii dhaaftaan ku weydiisanaya xadiidka axmed baa wariyey bukhaarina adabulmufradka ayuu ku wariyey waxaana xadiidkaa ku yimi nebigu inuu yidhi ayuhannaas ya ayuhannaasu ittaquu haada shirka war shirkigan iska ilaaliyo ka cabsada fa innahu akhfaa min dabiibi namli quraanjo tukubideeda iyo socodkeeda waa ka qarsooni badan yahaye iska ilaaliya su-aal baa markaa nebiga la weydiiyo waxaa la yidhi oo qofkii alla doonay oo saxaabada ka mid intuu weydiiyey wa kayfa nattaqiihi wahuwa akhfaa min dabiibi nabli asagoo quraanjada ka soo dhuubansho badan siday u tukubto sidee baan isaga ilaalinaa rasuulka ilaahayow markaasaa rasuulku yidhi ducadaan akhristo oo allahuma innii acuudu bika an ushrika bika si ogaal ah shirki inaan kugu sameeyan ilaahu kaa magan galay wixii aanan ogeyn oo iga dhacayna ilaahayow ii dhaaf adducaau liman qaala baaraka allaahu fiika adducaau ducada loogu ducaynaya liman ruuxii qaala yidhi baaraka allaahu allah ku barakeeya fiika adiga dhexdaada qof intaa kugu yiri bal ereygaasuu u fudud yahay eeg oo fiiri baaraka allaahu fiika ilaahay ha ku barakeeya dhexdaada waxaad leedahay wa fiika adiga dhexdaadana baaraka allaahu allah ha barakeeyo dhammaystirankiisu wuxuu ahaa oo ka mid ahaa xadiidkaas nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa wuxuu sameeyey caaisha ka warantay oo waxay leedahay rasuulka ilaahi baa neef arya loo keena markaasuu wuxuu yidhi qayb hilibkii waxaan ahaa marka mid qaybisa khaadimkii markuu soo noqday marka baan waxaan ku lahaa dadkii aad wax u geysay oo hilibka u qaybinaysay maxay ku lahaayeen markaasuu wuxuu yidhi waxay lahaayeen markastoon qoys wax u geeyo baaraka allaahu fiikum aniguna waxaan leeyahay tiri baaraka allaahu wa fiihim baaraka allaahu ayaga dhexdoodana allaha barakeeyo allaha barakeeyo waan ka celinaa jawaabtay inoo jawaabeen oo ahayd baaraka allahu fiikum baan u jawaabaynaa ajarkeedana insha allahu tacaala waynu leenahay waxaynu la baxnay marka qofka hadduuku yidhahdo baaraka allaahu fiika wa fiika baaraka allaahu dhe adigana allaha ku barakeeyo haddaadan carabiga garanayna sidoo kalead leedaha allaha ku barakeeyo khayr allah kusuu yidhi adigana allah kusiiy ama dhammaan xadiidkaas ibnu sunni baa wariyey ducaau karaahiyati iyaarati baasaysiga karaahaysigiisa ducada laga akhristo qofku inuu wax baasaysto oo yidhahdo hebel jinkaygaa locol ah maalmaha qaar ka mida la baasaysto sida sabtida iyo axadda qaar baasaysta dadka ama arbaca bil u dambaysoo kale waxay yidhaahdaan bilaha qaarkood dadka qaar inay baasaystaan sida shawaal oo kaleeto ama safar oo kaleeto bilaha un bila ka mida dadka qeyb ka mida oon waxba kaa galabsan inaad iska dhibsatid oo baasaysatid xadiidkeeda cabdulaahi bni camrin baa wariyey allaahuma allahyow laa tayra wax baasaysi la yidhaahdaa ma jira ilaa tayruka baasaysigaaga maahane walaa khayra khayrna ma jiro ilaa khayruka khayrkaaga maahane walaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro khayruku aan adiga ahayn axmed baa xadiidkan wariyey sheekh naasirna saxiixada ayuu ku saxiix yeelay waxaana ka mid ahaa ama alfa'lu fa kaana yucjibu nabiya sala allahu calayhi wasalama samaaasiga iyo kelmadda wanaagsan nebigu waa jeclaa sala allahu calayhi wasalam kelmad wanaagsan hadduu qofka ka maqlo oo nebigu intuu nin ka maqlay kelmad wanaagsan oo kasoo baxdo cajab gelisay buu wuxuu ku yidhi akhadnaa fa'laka min fiik samaantaada iyo wanaagaaga afkaaga iyo ereygaaga wixii kasoo baxay baanu ka qaadanay sidaa owgeed baasaysigu wax fiican ma aha horta qaybuu leeyahay qaybihiisa waxaa ka mid ah wixii xisiyo caadiyo la taaban kara baasaysigiisu dhib maleh bahal hadduu ka hor yimaado inaad dhibsatid iyo qof aad shar ka filaysidoo qor iyo wax kula soo baxay iyo dhibsigiisa iyo wixii sharcan u xun inaad dhibsatid iyo waxaasoo dhan dhib maleh laakiin waxaan sharcina ahayn wax la taaban karana ahayn oo xisiyo caadi ama la dareemi karo inaadun iska baasaysatid taa unbaa la diidan yahay walidaalika ibnuqayim wuxuu leeyahay ilaahay baasaysiga wuxuu un kaga xikaayooday oo keli ah acdaa rusul dadka rususha cadowga u ah dadkaasaa la yaqaana inay wax baasaystaan oo rusushooda ku yidhaahdeen innaa tadayarnaa bikum waan idin baasaysanay ambiyo waan idin dhibsannay lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamasannakum minaa cadaabun aliim waxaad wadaan iyo khayrkaa sheegaysaan haddiidaan joojinna gacantaan idinla tegaynaa cadaab aliimana waa idin dhadhansiinaynaa bay ku yidhaahdeen marka dhaqankaa waxaa lagu yaqaanay acdaau rusul dadka rususha ilaahay cadowgooda ah ilaahay reer fircoon iyo qoomkiisii markuu ka waramayay wain tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macahu haddii ay dhibaata soo gaarto waxay leeyihin waaga hore waan fiicnayno barwaaqa sooran baanu ku jirnay oo tanaad iyo barwaaqan ku jirnay muuse iyo intii rumaysay markay noo yimaadeen oo towxiid iyo wanaag ay noo sheegeen dhibkuba halkaasuu naga soo gaaray marka muuse iyo intii la socoto ahlutowxiidkaabay dhibsan jireen markaasaa leeyahay innamaa daayirukum cinda allah faasaysiguna alle xaggiibuu ka ahaaday alla agtiisa sidaasaa marka la qofka muslimkaana lama raba inay wax ka qabato hawshaas wax ka celiso xadiidka cabdullahi bn camar baa warinaya waxaana ka mid ahaa man arjacathu tiyaratu min xaajatihi dantii uu lahaa baasaysi uu shinni iyo tuka meel ka istaagay iyo guumays iyo qofkay ka hor istaagto faqad ashraka shirki buuba sameeyeyba baaba qof tawakulkiisa iyo ku xirnaanshihiisa iyo tala saarashada ilaahay uu tala saartaa aysan caadi ahayn aysan fiicnayn markaasay waxay yidhahdeen wamaa kafaaratu dalika yaa rasuul allah oo rasuulka ilahay maxaa kafaara gud u noqonaya markaasuu ducadan u sheega allahuma laa tayra ilaa tayruk ayib xadiidkana waa sheegnay axmed baa wariyey ducaau rukuubi gaadiidka la fuulaya ducadii loo akhrisanayay bismi illaahi raxmaan bismi illaahi buu qofka odhanaya bismi illaah cali bn abi aalib baa xadiidka warinayay walxamdu mahadi lilaahi allay u sugnaata subxaana aladii kii ayaa wuxuu ka hufan yahay sakhara noo fududeeyey lanaa annaga haadaa gaadiidkan baabuurka diyaaradda doonta markabka geela fardaha dadka lo-da rartay waxa la midka kulli ilaahi baa noo fududeeyey wamaa kunnaa maanaan ahaan lahayn muqrinina kuwa kari lahaa lahu asaga haddaan ilaahay noo layli lahayn oo noo fududaan lahayn maanan awoodnayn wainaa anaguna lamunqalibuuna kuwo gudoomayagudoomaya oo noqonaya ilaa rabbinaa rabbigan xaggiisaan u noqonayna alxamdu mahadi lilaahi u sugnaatay alxamdu lilah ilahy baa mahad iskale alxamdu lilah ilahy baa mahad iskale allaahu akbar allaa weyn allaahu akbar allaa weyn allaahu akbar allaa weyn subxaanaka ilaahu nasahnideeda ayaad nasahantaa xumo iyo ceeb baad ka hufantahay allaahuma allahayow inii anugu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda fakfir ilaahu ii dhaaf lii aniga fa inahu amar laa yakfiru ma dhaafa adunuuba dembiyaasha ilaa anta adiga maahane abu daawuud baa xadiidkan wariyey tirmidi subxaana aladii sahara lanaa waxaa xumaan iyo ceebba ka hufan ilaahiga gaadiidkaa noo fududeeyey wuxuu ka hufan yahay annagu gaadiid baan u baahannahayo inaan cid ku tiirsanno gaadiid fuullo ilaahina waa qani cidna uma baahna inuu cid u baahdana waa ka hufan yahay ducaau safari socdaalka ducadiisii gaadiidkii baad fuusho socdaal baad gashay ama waxba gaadiid maad haysan adaa sidaada u lugeeyey xadiidkan cabdulaahi bni cumar baa wariyey wuxuu qofku odhanaya allaahu akbar ilaahi baa weyn allaahu akbar ilaahi baa weyn allaahu akbar saddex jeer buu odhanaya subxaana aladii macbuudkii ayaa xumo ka hufan sakhara noo fududeeyey lanaa annaga haadaa gaadiidkan la fuulayo wamaa kunnaa ma ahaanin lahu gaadiidkan muqrinina kuwa karaya haddaan alla noo fududayn wainaa anaguna lamunqalibuuna kuwa gadoomayaanahay ilaa rabbina rabbigan xaggi allahuma allahyow innaa anagu nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa socdaalkeenna haadaa ee kan ah albira samafal iyo wanaag iyo wataqwaa alla ka cabsi wa min alcamali camalka xaggiisana waxaan kaa weydiisanaynaa maa camal tarba aad raalli ka tahay allaahuma allahyow hawin noo fududee lana calaynaa dusheenna safaranaa socdaalkeenna ilaahu noo fududee hada e kan ah wawi ilaahu duub canaa xaggeena bucdahu fogaanshaha uu fog yahayna ilaahu noosoo soo duuboo noo soo dhowee allaahuma allahyow anta adigu asaaxibu allaha saaxiibka la ahatahay qofka fi safari safarka waalkhaliifatu ilaahiga uga sii haraato ula sii jooga fil ahli qoyskii allaahuma allahyow inii anugu acuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min wacthaai safari safarka mashaqadiisiiyo dhibka alwacthaa wa almashaqa dhib wa ka'aabati lmandari iyo hay-ad iyo qaab fool xun oo argagax leh oo ka'aabatulmandar waxaa weeye waa qofku wax markuu fiiriyo murugo iyo tiiraanyo ku reeba inuu la kulmo wa suu'il lmunqalabi iyo gaddoon xun filmaali xoolaha iyo wal ahli ehelka oo markaan soo noqdoon ehelkaygii iyo usoo noqdo xoolahaygii arrin xun inaan ugu imaado ayaan ilaahu kaa magangelaya waidaa rajaca markuu noqdana qaala wuu odhan jiray hunna ducadan wasaada wuxuu ku kordhin jiray fiihinna dhexdooda aayibuuna kuwa noqonayaan nahay ha naxnu anagu aayibuuna kuwa noqonayaan taa'ibuuna kuwa toobad keenayaan oo dembigan gallaan ka toobad keenaynaa caabiduuna kuwa caabudayaan ha rabbiganu cibaadada u baraxtiraya lirabbinaa rabbigeen xaamiduuna kuwa mahadinayaannahay oo wixii uu noogu barwaaqayo barwaaqa ayaan ku mahadaynaa muslim baa wariyey xadiidkan waxaa ka mid ah ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa waxaa ka mid ah anta saaxibu fi safari waalkhaliifatu fi lahli halkaana laga yaaba inaad ka safartid waxaad u socotaa adduunka meesha ugu dambaysa waxaad leedahay ilaahu qofkaygaa socdaalkaadaa adaa saaxiibkiisuhoo maciisaho u kaalmaynaya qoyskaygii iyo dadkaygii iyo xoolihii aan ka tagoodayn adaan kaaga tagooda ruux marka meeshaa joogtidba macaaga ku noqon kara dadkaad kasoo soo tagtayna kuula suu joogi karo kuu ilaalin kara allahu keligii ayaa jira qofka insaankaahi wuxuu ilaahay weydiisanayaa inuu ilaahay safarkiisaas u saaxiib kula noqdo sababtu waxa weeyaan bay culimmadu leeyihiin qofka insaankaahi suxbadiisa inta badan cidda ula saaxiiba wuxuu ula saaxiibaa inuu weheshado wax isaga difaaco hadduu cadow iyo wax ka yimaadaan isku muujiyo ilaahdii odaan kuu heshanayaa daacadaadaan u heshanayaa diintaadaan u heshanayaa adigaa saaxiibkayga ah adigaa macyiga ah ayib waxaad ilaahay weydiisanaysaa ilaahay taqwo iyo inuu ku siiyo iyo camal ilaahay raalli ka yahay safarka maxaad u weydiisan in badan waxaa la yaqaanaa dadku markay safraan dadku cibaadooyinka inay iska fududaystaan oo dad badan aysan cibaadooyinka dan ka gelin ilaahay marka inuusan kuwaa kugu darin cibaadadiisa ruux ilaaliyo uu kaa dhigo daad ilaahay weydiisanaysaa subxaana wa tacaala ayib ducaau dukhuuli اlqaryati magaalo gelitaankee ducada laga akhrisan lahaa awilbeldati ama magaalo qofkii suu socdaal ahaa ayuu magaalo ku yimi magaaladiibuu rabaa inuu galo magaaladu magaalo xun bay noqon kartaa magaalo fiican bay noqon kartaa waxbaa khaldanaan kara maxaad akhrisanaysaa suhayb ibnu sinaan aruumi xadiidkiisii weyaan xadiidka suhayb allaahuma allahyow raba samaawaati cirarka rabbigii iska lahaa asadci ee toddobada ah iyo wamaa waxa adlalna ay hareeyeen oo dee cirarkii waa inugu dadan yihiin ilaahiga iska lahaayo toddobada dhul toddobada cir iyo cid ay hareeyeenba allaale wa raba alaradiina dhulalka rabbigii iska lahayow asabci ee toddobada iyo wamaa waxa aqlalna ay qaadeen oo dee dhulkii waa ina sidaayo waa kanaa wa rabba shayaatiina iyo shayaaiinta rabbigood iyo wamaa wixii adlalna ay dhumiyeenoo sabab u noqdeen inay dhumaan intaba allah iskala wa rabba riyaaxi dabaylaha allihii iska lahaa iyo wamaa waxa darayna ay kaxaynayaan oo duulinayaan dabaysh waad arto waxbay qaadaan oo duuliyaan asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayra haadihi alqaryati magaaladan ayadaa khayrkeeda oo ah inaan dhexdeeda ku badbaado wa khayra ahlihaa iyo dadka jooga khayrkeeda ayaan ku weydiisanayaa sida culamo wanaagsan inaan kala kulmo dad saaxiibaha wanaagsan inaan ka barto wa khayra maa shay khayrkiis fiihaa dhexdeeda ahaaday oo cilmi iyo xikmad iyo manaafic adduunyo mid akhraba magaalada inaan ka dheefo waacuudu waxaan kaa magangelayaa bika adiga min sharihaa magaaladan sharkeeda iyo wa shari ahlihaa dadkeeda dhibkeeda iyo wa shari maa shay sharki fiihaa dhexdeeda ahaaday xaakim baa wariye waana saxiix yeelay imaamu dahabina waa ku waafaqay xaafid ibnu xajar kitaabkiisa nataaij afkaarka wuxuu leeyahy waa xadiid darajadiisu ay tahay xasan waxay ku tusinaysaa markaad magaalo galaysid khayrkeeda kow khayrka dadkeeda labo wixii khayr oo dhex yaala saddexdaba ilaah weydiiso imisaad aragta dad inta magaalo imaanaya labaatan sano soddon sano konton sano joogo aan waxba ka faa'iidin adduunka ma faaidin oo aakhara kama faaidin oo maalin walba waa la haystaa ee dad bay isku dhagan yihiin oo wax uu ka soo kordhiya lama arko waa lugooy waxaa la rabaa inaad tirado ilahu magaalada khayrkeeda iyo dadka jooga khayrkooda iyo waxa weyaan wixii khayr oo dhexdeeda ahaaday oo manaafic adduunya mid aakharaba ilah wadaan ku weydiisanaya sharkeedana ilahay ka muganga ducaau dukhuuli suuqi suuqa marka la gelayo ducaau dukhuuli suuqi suuqa gelitaankiisa ducada loo akhrisanayo cumar ibnu khadaab baa xadiidkiisa warinaya kii horena suhayb ruumi laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jira alla maahne waxdahu keliya xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo dhammaystiran walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad yuxyii alla wuu nooleeyaayo wayumiitu wuu dilaa wahuwa alle xayun mid nool weeye oo laa yamuutu aan dhimanayn biyadihi alla gacantiisa waxaa ku sugnaaday alkhayru khayr dhammaantii wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun kii kara weeye waxyaalaha u kara waxaa ka mid ah ciduu raba inuu dilo ciduu raba inuu nooleeyo khayr inuu siin karo ruuxuu rabo khaatimada iyo wanaagga in la seejin karo ruuxuu raba allah subxaana wa tacaala ayib ducadan waxaa ka mid ahayd oo ku dhex jirtay man dakhala suuqa faqaala qofkii suuqa inta gala ducadan yidhaahda waxaa ilaahay u qoraya alfa alfa xasana ayaa ilaahay u qoraya wuxuu ka tirayaa intoo kaleoo sayi-aada ayuu ka tirayaa allah subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay kor ugu qaadayaa intoo kale oo darajooyin ah ayuu ilaahay kor ugu yeelayaa xumaatooyinna ilaah wuu ka tiraya waxay culimmadu isweydiiyaan wakhtigan yarkaaho laga yaabo daqaaiq toban daqiiqa intaad suuqa gashid inaad kaga soo noqotid intaan oo ajar iyo hawaaba see lagu heli karaa waxay culimmadu leeyihiin suuqu waa meel dadku inta badan ay mashquulsan yihiin nolol maalmeedkooda ay ku mashquulsan yihiin bar waxaa dhici karta khayaano iyo badeeco dhacdo la iska iibiyo iyo dhaaro been ah iyo wax isdabamarin shaydaanka calankiisa ka taagano iyo dad laxanto bilaa ku badan hadday dadkii sidaa u badan yihiin qofka dadka ka dhex muuqday ee ilaahay xusay waktigaas oo carabkiisu ilaahay ku xiraya laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahba ku haya ruuxa noocaasihi ale ilaahay wuxuu mudan yahay abaalkiisa in la badiyo si dadkuna ay ugu daydaan asagana loo karaameeyo ayib xadiidka tirmidi ba ibnu maajah iyo xaakimba way wariyeen adducaau ducada idaa goortii taciisa uu hantaaturoodo almarkuubu shaygii la saarnaa gaadiidkii aad saarnayd ayaa kula hantaaturooday gaarigii baa jidka ilaamiga kaala baxay maxaa kaaga aadan bismillaah ayaad odhanaysa ha ilaahay magaciisa cusko xasbuna allah nicmalkiil oo nacmal wakiil leh bismillaahi dheh ayib xadiidkaa waxaa wariyay abu daawuud usaamatu bni cumayr nin la yidhaahdaa warinaya dhammaystiran buuna lahay wuxuu ahaa wuxuu yidhi kuntu radiifa nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka gaadiid la saarnaa fa daabatuhu gaadiidkii nebigu uu saarnaabaa nala hantaa turootay faqultu waxaan idhi buyi tacisa shayaanu shayaan inkaar allah ku rido markaasaa nebigu yidhi laa taqul tacisa shayaan shayaan inkaar allah ku rido ha odhan fa idaa qulta daalika tacaadama xataa yakuuna midla albeyti haddii aad shaydaan habaartood cidlo ka habaarantid gaar allah ku rido balaaya ha ku dhacdo cuquba ha ku dhacdo tiraahdid wuu isla weynaanayaa ilaa guri uu la ekaado tuu faaho barargeedka la ekaana wuxuuna odhanayaa weliba intuu hadlo biquwatii awoodaydiibuu intay iska celin waayo habaaran bilaaba waa sida lagu yaqaana inaad cadow tihiin oo dagaalanteen haddaad aragtay idaacadaha iyo meelaha isagoo ka calacalayo inkaana allaha ku rida waan habaaraynaa waxa le ninku ninkaa wuu ka adkaada shaydaankuna sidii buu odhanaya waan ka adkaada waayahay maxaa xal ah wuxuu nebigu yidhi walaakin qul bismi bismillaahi dhih markaad kuftid wax si kaa noqda bismillaah maxaa imaanaysa fa idaa qulta dalika tasaaqara xataa yakuuna mila dubaab wuu yaraanayaa wuu shiilmayaa wuu gubanayaa inaad ilaahay ka magan gashay buu eber ku noqon ilaa daksi u la ekaado adoo taa heli kara maxaad gurigu u la ekaysiinaysaa u habaaramaysaa ducaau lmusaafiri qofka musaafirka ducayntiisa lilmuqiimi kii joogay uu ducaynayo waa qof musaafiroo raba inuu ambabaxo qofkan uu ka tegayay iyo reerkiisii ilmihiisa wuxuu ugu ducayn abuu hurayra xadiidka wariyey astawdicukum waxaan ammaano idinkaga dhigayaa allaaha alle alladii allahaasoo laa tadiicu aysan dayacmin wadaa'icuhu ammaanooyinkiisu axmed baa wariyey ibnu maajax waxaana ka mid ahaa wakaana ee waxaa ka mid ahaa man araada an yusaafira falyaqul liman yukhallif qofkii doona inuu safro cidda uu ka tegayo ducadan ha ku akhriyo axmed baana wariyay saan sheegnay ibnu maajax marka sidaasad akhrinaysaa ilaahaygaad uga tagoonaysid wixii looga tagoodoo lagu aamino kama dayacmaan ducaa lmuqiimi qofkii joogay ducayntiisa lilmusaafiri kii socdaalaya uu u ducaynayo adiga kii safraya hadduu kuu duceeyey adiga muqiimka ahaana kii baxayay u ducee cabdulahi bni cumar baa xadiidkan wariya waxaa leedaha astawdicu waxaan ammaano kaaga dhigayaa allaha alle diinaka diintaada iyo wa amaanataka ammaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga gabagabadiisa axmed iyo tirmidi ba xadiidkan waa wariyeen waxaana xadiidkaa ka mid ahaa inuu yidhi saali bn cabdilaahi bni cumar kaana bnu cumara yaquulu lirajuli idaa araada safaran udnu minii uwadicuka cabdulahi bn cumar wuxuu ahaa nin safraya hadduu arko wuxuu odhan jiray iisoo dhowow waan ku sagoontinayae kamaa kaana rasuululahi sal allahu caleyh wasalam yuwadicuna sidii rasuulka ilaahay uu noo sagootin jiray markaasuu ducadaan akhrin jiray qofka saddex waxyaaloodoo meeshaan la sheegay ilaahay baan diintaada ku ammaansaday qof safraya weeyaan waa socdaalay safarkuna inta badan waa meelo laga fisho mashaqo iyo dhibaato waxaa laga yaabaa inay sababto dadka qayb ka mid inay diintooda dayacaan inaad tidhahdid diintaada ilaahay baan ku aaminay allaha kuu xifdiyo ammaanadaada ilaahay baan kugu aaminay oo ehelkaagii iyo waxa weeyaan wixii kaleeto oo dee kaaga dambeeyey ilaahay baan ayagana kugu aaminay iyo camalkaaga gabagabadiisa inaadan dayacnin lambarka labaad ee xadiidka baabkan waa xadiidka anas ibni maalik zawadaka allaahu allaha sahay kaaga dhigo attaqwa alla ka cabsi wakafara ha dhaafo dembaka dembigaaga anas ibnu maalik baa wuxuu yidhi nin baa nebiga u yimid markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi innii uriidu safaran zawidnii waxaan rabaa sahay eh waxaan rabaa safareh inaad sahay isiisaan rabaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi zawadaka allaahu taqwa ilaahay sahaydaada alla ka cabsi ha ka dhigo markaasaan idhi zidnii rasuulka ilaahay uu ii siyaadi markaasuu yidhi waqafara dembaka dembigaagana allaha dhaafo waxaan idhi zidnii nebi maxameduu ii siyaadi wuxuu nebigu ku yidhi wayasara laka alkhayra xayumaa kunta meel allaala meelaad ahaatidba ilaahay khayrka ha kuu fududeeyo allahu akbar waa duco cajiib ah inaga maanta qof hadduu inta inoo yimaado yidhah safar baan ahay waxaan kaa rabaa sahay waxa ugu horeeya aad ku fakarta waxa laga yaba inad tira maxaan haystaa anugu anaaba jeebkayga baranbaran ku ciyaaraysaan waxba haysano laba isla soo qaban leh laakiin ninkaanu sahay dhaqaale muusan rabin nebiguna sidaa unbuu u fahma sala allahu calayhi wasalam ilaahay taqwaha kuu sahayo oo dembigaaga allaha dhaafo meel allaala meeshaad rabtidna khayrka allah kuu fudaydiyo tirmidi baa xadiidkan wariyey atakbiiru takbiirsiga iyo watasbiixu subxaanalaysiga fii sayri safari qofka socdaalka ku jira socdaalkiisaas inuu takbiirsado oo tasbiixsado qaala jaabirun jaabir baa wuxuu radia radiallaahu canhu kunnaa waxaan ahayn idaa sacadnaa markaan korno oo meel taalla iyo dalcad aan sii korayno kabarnaa kuwa takbiirsado allaahu akbar wa idaa nasalnaa markaan degna meel daadeg ah iyo meel haadaana hoosana sabaxnaa ilaahay baan u subxaanalaysan jirnay waxaa culummada qaar ka midu ah ka warameen marka meel sara la korayo in la takbiirsado marka hoos loo dagaadegayana subxaanala la yihahda maxaa faaida ku jirta waxay yidhaahdeen meeshaan kore iyo dalcadan iyo buurtan aad fulaysa waa meel kula weyn oo kula sarraysa waxaad leedaha marka ilaahay baa kaa weyn meeshaan hoosena waa meel hoose ilaahay baa ka hufan hoosayn iyo ceeb iyo dhimanaan oo dhan baad leedahay culamada qayb ka mid a ah dariiqa ishaaray bukhaari baana xadiidkan wariyey ducaaulmusaafiri qofka musaafirka ducayntiisa idaa asxara markuu gelin dambe iyo gaaro ayib ama uu rabo inuu seexdo xadiidka abu hurayra samaca saamicun bixamd illaahi wa xusni balaa'ihi calayna rabbanaa saaxibnaa waafdil calayna caa'idan billaahi min annaar samaca ha maqashiiyo oo ha gaarsiiya saamicun mid wax maqlaayay bixamd illaahi ilaahay mahadintiisa iyo wa xusni balaa'ihi barwaaqayntiisa calaynaa dusheenna uu noo barwaaqeeyey rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow saaxiibnaa nala saaxiib oo wax kastoo makruuha ilaahayow naga leex wa afdil ilaahu noo barwaaqe calaynaa dusheenna caa'idan yahay qofku mid magan gelaya bilaahi alla mina naari naartana ka magan gelaya muslim baa xadiidkan wariyey samaca imaamu nawowi laba qaab buu ku xarakeeyo wuxuu leeyahy laba wej baa ku bannaan sidaa hadda inoo qoran in la yidhaahdo samaca oo miimka la shado lana kor dhigo iyo in la yidhaahda samica oo miimka la hoos dhigo aan la shadiidna labaduba way banaan yihiin haddii la yidhaahdo marka samica saamicun macnuhu wuxuu noqonayaa ay shahida shaahidun calaa xamdina lilaahi tacaala calaa nicamihi ha ogaado ha ka markhaati kaco midkana maqlayaay inaan ilaahay mahadinayna barwaaqooyinka uu noo galay haddii la yidhaahdo samaca saamicun oo la shadana waxa weeye hadalkaygaani ha maqlo oo ha gaarsiiyo cid kaleeto qofka maqlayaayo cid kaleeta ha gaarsiiyo oo ah baraarujin marka uu isku baraarujinaya ducadan ayadaa iyo khayrkeeda iyo wanaageeda xadiidkanna muslim baa wariyay sidaan sheegnay ilahay baad waxaad weydiisanaysaa rabbanaa saaxibna ilaahay ownala saaxiib waa ilaahay owna ilaaliyo xifdi iyo cawn noo noqo adducaau ducada idaa goortii nasala qofku uu dega manzilan meel la dego fii safarin safar ow hayrihi ama safar meelaan ahayn guri baad soo degtay ama safar baad ka timid hotel baad degtay reer baad kusoo degtay guri baad degtay wuxuu odhanayaa xadiidka khawla binti xakiim weeyaan acuudu waxaan magan gelayaa bikalimaatillaahi ilaahay kelimooyinkiisa attaamati ee dhammayska tiranoo buuxbuuxa min shari maa shay sharkii khalaqa alla uu uumay xadiidkaasa waxaa ka mid ahaa man nasala manzilan qofkii guri dega uma qaala yidhaahda acuudu bikalimaatillaahi taamati min shari maa khalaq lam yadurahu shay-un shayna dhibi maayo xataa yartaxila min mansilihi daalika ilaa gurigaa uu ka guuro wax dhibaato ahoo qofkaasi uu la kulmayay ma i jirto wax dhibaataa la u kulmi maayo ilaahi baa xifdinaya oo ilaahi baa ilaalinaya qofka muslimkaahi marka faaidada waa inuu ka faa'idaysto iyo xifdiga ilaahi dikru rujuuci xadiidkaasna muslim baa wariyey soo noqodka ducadii lagu akhrisan lahaa min asafari safarka laga soo noqdo qofku markuu safarka ka soo noqonayo muxuu akhrisan cabdulaahi bni cumar waa xadiidkan warinaya yukabiru wuu takbiirsan calaa kulli sharafin meel kastoo taaga alaaa takbiraatin saddex takbirood markastuu meel taaga marayo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar uma yaquul wuxuu odhanayaa laa ilaaha macbud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla mahne waxdahu keliga xaalo u yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wahuwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun midkii kara weeyaan aayibuuna kuwa noqonayaanahay nahay oo ilaahay u toobad keenaya naxnu aayibuuna wey waa khabar mubtadii ka xadfan yahay taa'ibuuna kuwa toobad keenayaa nahay caabiduuna kuwa caabudayaa lirabbinaa rabbigeenna xaamiduuna kuwa mahadinayaana oo caabiduuna kuwa ilaahay mahadinayaana lirabbinaa xaamiduuna waa khabar iyo mubtado lirabbinaa baa khabar muqadama lirabbinaa rabbigeen xaamiduuna kuwa mahadinayaana sadaqa allaahu ilaahay baa ka run sheegay wacdahu ballanqaadkiisii wa nasara wuu u gargaaray cabdahu addoonkiisii wahazama wuu jejebiyo wuu baabi'iyey alaxsaaba isbahaysigii waxdahu keliga xaalo u yahay ayib waxaa ku dhex jiro xadiidkaa ka mid ahaa rasuulka ilaahay ana rasuulallaahi kaana idaa qafala min qaswin aw xajin aw cumratin markuu xaj ka soo noqdo ama cumro ka soo noqdo ama jihaad ka soo noqdo nebigu ducadaanu akhrin jiray sala allahu calayhi wasalam xadiidkiisana muslim baa wariyay iyo bukhaari maa yaquulu qofku maa yaquulu wuxuu dhahaya man ruuxii ataahu uu yimaado amrun arin arrinkaasoo yasuruhu farax gelinaya aw yakrahuhu ama u dhibsanayo arrin baa kula soo gudboonaaday arrinku waa arrin lagu farxo ama waa arrin laga naxo xadiidka caaisha kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa ataahu markuu u yimaado almru arin arrinkaasoo yasuruhu farax farax gelinaya qaala wuxuu odhan jiray alxamdu mahad lilaahi allay u sugnaatay alladii allahaasoo binicmatihi barwaaqooyinkiisa sababkeeda tatimu ay ku dhammaystirmayso asaalixaatu waxyaalaha wan wanaagsan markii marka arin wanaagsan uu ku yimaado farax geliya alxamdu lilahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat buu ohan jiray waidaa ataahu markuu u yimaado alamru arin arinkaasoo yakrahu uu karahsanayo ah, yakrahu xaaluu karahsanaya qaala wuxuu ohan jiray alxamdu mahadi lilaahi ilaah bay u sugnaata calaa kulli xaalin xaalad kasta ilaahay baa mahadsan xaaladahoo dhan ah, xaalad kastoo qowl lagu hadlo oo ficil la sameeyo oo wax kasta ah wax kastoo idhibayo igu yimaadaya wax kastoo dheefaba alxamdu lilah calaa kulli xaal xaakim iyo keyrkiiba xadiidkan waa wariyeen waana saxiiyan iyo ibnu sinina wuu wariye asaguna marka labadii xaalaba meeshaas ayuu kaga waramay musanifku raxmat ullahi calayh fadlu salaati cala annabiyi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin